bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacala aalihi wa saxaabatihi ajmaciin faxadaanii jamcu min asheyku akhiruhum sheykhuna sheykhu saalix bn cabdillahi alcuseymiin kafara allahu lahu walahum jamiica bisnaadi kulli minhum ilaa sifam cayna can amni diiran can abi qaabusa mawla cabdillahi bn camr cas can cabdillahi bn camr cas radi allahu tacala anhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi waaalihi wasalam alraaximuun irxamuhum araxmaan irxamu man fi lardi yarxamkum asamaa wmin طrائq رحmة رحmة المcلimiina bالmتaclimiin بإqrاءi usul mutun khasة usul xadiiث المصطفى wrasuل المجتبى slى اllah عlyh وعlى آlih وصxaabatihi أجمaعين liyfuzuu bسacاadة الcاجل والآجل fahada huwa الmجلس السابع وثلاثون min majalis إqrاءi وشharxi kitaabi macaalim السuنة النbوية في leylaة السبت الثامن cشhر min sfر cam هجرة المصطفى slى اllah عlيه وaلي وsلم ضمna silsلة duruuس xadiiث المصطفى slى اllah عlyh وآlih وsلم bada bkitaab الأربعين وانتihاء bالsuنن والصحيحين ysr اllah اlitmaam واlkmaal wrazqn اkhlaas fi اlqowl cml inahu samiic mujib dacwaat majliskan waa majliskii todoba iyo sodonaad ee majaalis julmarkii sharaxa kooban ee kitaabka macaalim asuna nabowiya habeenkan waa habeen sabti ah sideed iyo tobanka bishi safar kun afar boqol iyo afartanka jirda nabigeena sala allahu aleyh ali waslem kun afar boqol iyo afartanka jirda nabigeena sala allahu aleyh ali waslem waxaan kusoo jirnay kitaabu alictisaami bisunna sunnada nabigeena sala allahu aleyh waali waslem in lagu dhegnaado Ah, ayaan kusoo jirnay baabka caawa baabu wujuubi alcamali bisunna sunnada nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam in lagu camal fala inay waajibta ayuu baabkan u baabyo weeyaan xadiidka siddeed boqol iyo siddeed iyo afartanaad can ilmiqdaam ibnu macdi yakriba radia allahu tacala canhu ardaa saxaabiga jaliilka qaala wuxuu yidhi qala rasul rasuulka wuxuu yidhi sala allahu calayhi waalihi hoyay alaa hal casaa miyuu mudan yahay rajulu yabluquhu uu gaara alxadiidu xadiid cannii xaggayga laga soo wariyey wa huwa isagana mutaki'nu ku dangiigsan yahay calaa arikatii sariirtiisa ama korsigiisa oo fa yaquulu uu yidhaahdo baynanaa annaga dhexdannaga iyo wa baynakum dhexdiinna kitaabullahi kitaabkan la noo dhexeeyo famaa wajadnaa wixi ka helna fiihi xalaalan oo xalaala istaxlalnaahu an xalaalaysanaynaa waman wajadnaa wixaan kala kulanna fiihi qur-aanka dhexdiisa iyo kitaabka alle xaraaman oo xaaraana xaramnaahu xaaraan baan ka dhigaynaa wainamaa xarama wainamaa xarama wuxuu xaaraam yeelay rasuula rasuulka alle kamaa xarama allahu alle weyne wuxuu xaaraan yeelay ayuula too yahay weeyaan nabigeena sala allahu calayhi waaalihi wasalam wuxuu leeyahay ma dhici kartaa oo mudan yahay qof uu soo gaaro xadiid nabi maxamed laga soo wariyay calayhi salaatu wasalaam kadibna weliba isaga oo muxuu iska dangigsan oo gurigiisa iyo sariirtiisa ka jooga kadibna uu yidhaahdo anaga iyo adinka waxaa noo dhexey waa kitaabka alla subxaanah wa tacaala axaadiista shuqul kuma lihin wax alla wixii xalaal ah oo kitaabka alla aan ku helna xaaraan baan ka dhiganaynaa wixii kitaabka allo xaaraan ka dhigana xaaraan baan ka dhiganaynaa arinta ayada inuu yidhahda ma dhici kartaa weeyaan arinkaas isaga arin gar ah sax ma ahan ayuu nabiga leh sala allahu aley wasalam maxaa yeeley wuxuu nabiga nabi moxamed calayhi salaatu salaam xaaraan ka dhigo waa siduu wuxuu alla xaaraan ka yeelay saas ayuu nabiga leh sala allahu caleyhi waali wasalam waxaad ogsoon tihiin nimin la yidhaahda alqur'aaniyuun nimin la yidhaahdo ayaa jira oo shibhal alqaar hindiya ka soo baxay qur-aanka keligiina muxuu ahaa in ay ku camal falaan ka dhigtay calaamo iyo shicaar waxbana kama jirta weeyaan xitaa wakhtigii ay saxaabada qaar ka mid noolaayeen radia allahu tacala canhum ardaahum ayay qaar soo baxeen markaasaa waxay yidhaahdeen laa tuxadiihuna ila bikitaab illah kitaabka alle waxaan ahayn waxaa nooga sheegina markaasaa saxaabadii nin ka mid ah u baxay wuxuu yidhi ara'ayta anta wa asxaabuka atajiduuna salaata اduhri arbacan wa salaata alcasri arbacan wa salaata almaqribi alaaan wa salaata alfajri itnain wa salaata alcishaai arbacan adiga iyo asxaabtaada haddii qur-aanka keligii lidiin daayo miyaad garan lahaydeen salaada casr in afar rakcay tahay miyaad garan lahaydeen salaada duhur saas oo kale salaada maqrib saas oo kale haakada miyaad kala garan lahaydeen waa maya ilaahay subxana watacala qur-aanku wuxuu amar ku bixiyey wa aqiimu asalaa wa aatu zakaa laakiin salaada duhur inay afar tahay salaada casarna afar ay tahay salaada maqribna ay saddex tahay subaxna ay labo tahay cishana afar ay tahay kitaabka ale laguma cadaynin sunnada nabigana ayaa lagu cadayey sala allahu aleyh wasalam weliba sunnada nabigeena oo camaliga ah ayaa lagu cadeeyey sala allahu calayhi waaalihi wasalam marka arinta ayada marka qofkii yidhahda kitaab alla keligiisaan ku dhaqmaya sunnadan waan ka tegi qof kitaabka beeni ayuu la tooyahay weyaan maxaa yeeley sunnada nabigeena waa waxyi rabbina wuxuu leey subxaana wa tacala wamaa yantiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxaa sidoo kale rabbiga subxaana wa tacaala wuxuu leey wa anzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim qur-aanka ayaan kugu soo dejinnay adna inaad u cadays dadkii ayaan ugu tiragalna weyaan dikriga xataa culimada qaar waxay ku sheegayan inay sunnada nabigeena tahay sala allahu aleyh wasalem imaam atirmidi ibnu maajah daarimi fii sunanihi waana xadiis saxiix weeyaan xadiid sideed boqol iyo sagaal iyo afartanaad anhu waxaa laga wariyey almiqdaam bn cabdiyakri booyaani radia allahu taala an arda can rasul rasulka al wuxuu ka wariy sal slm anahu rasuulkeena qaala wuxuu yidhi alaa hooya inii aniga uutiitu waxaa laysiiyey alkitaaba kitaab qur-aanka ayaa laysiiyey lagu soo dejiyey wa milahu isagoo kalena macahu uu la jiro waa sunnada nabigeena sal allahu alay slam alaa hooya yuushiku miyuu u dhow yahay ama miyuu mudan yahay rajulu shacbaana iska dhergan dhergey calaa arakatihi sariirtiisana muxuu ahaa ku dul jiifo ama ku fadhiyo yaquulu kadibna yidhaahdo calaykum waxaad laasintaan bi hada alqur'aani qur-aankan oo kan ah famaa wajadtum waxaad kala kulantaan fiihi qur-aanka gudihiisa oo min xalaalin xalaala fa axiluuhu banaysta weeyaan wamaa wajadtum waxaad la kulantaan fiihi qur-aanka dhexdiisa oo min xaraamin xaraana faxarimuhu xaaraan ka dhiga weeyaan alla hoyay laa yaxilu ma banaana lakum adinka laxmu lximaari dameerka hilibkiisa alahli ee gurijoogga ah dameerkan caadiga xilibkiisa ah, bannaano walaa kullu diinaabin mid kasta oo mici u saaxiib oo min asabuci oo dugaagga ah idinma bannaano ama duurjoogta nooca wax cunto ah walaa luqatatu macaahid mucaahadin qof muxuu ahad oon muslim ahayn oo nabad iyo amni iyo viisa dalka islaamka ku jooga wax asaga ka dhacayna lama ogolo idinma bannaano ilaa an yastaqniya inuu ka maarmo canhaa xaggeeda saaxiibaha saaxiibkeeda waman nazala qofka kusoo dego biqowmin qolo fa calayhim dushooda waxaa ahaada waajib ku ah an yaqruuhu inay fa in lam yaqruu haddii ayna martasoorin falahu isaga waxaa u sugnaaday an yucqibahum inuu ku cirbiyo bimili qiraahu martiqaadkiisii iyo martisoorkiisii wax lato ah inuu ku cirbiyo uu ka qaata iyagoon ogeen ama uu muxuu ah ka handado dhib malahan lahan saas ayuu xadiidka leeyahay xadiidkana waxaa soo saaray abu daawuud waana xadiis saxiix weeyaan xadiidkan dhowr xugun ayaa nabigan uu ku cadaynaa sala allahu calayhi waaalih wasalam tan koobaad kitaabka alle iyo sunnada nabigeena sal allahu alيh alي inay kala maarmayn ayuu nabigeena cadayna calayhi الsalaatu wasalaam arintaana inay dhici doonto oo hawsha ayada ay suuragal noqon doonto qaar dadka qaar ay dhihi doonaan kitaabka alle wixii xaraan aan ku aragna xaraan baan ka dhiganaynaa wix alle wixii aan ku aragnana eh, xalaal xalaal baan ka dhiganaynaa maanta ay taagan yihiin kuwaan haddana ardoonka loo bixiyey ayagana maandoonka lah maandoonka taqriiban isula baxay sunnada nabigeena yaa noola keenin bay ila taagan yihin soo waa kuwaan uu nabigeena ka warramay calayhi salaatu wasalaam inkaar qaboodhinka ah kuwaan weeyaan waa kuwa la taagan oo wax alla wixii qur kala kulanna waa xaaraan hadda heesta waa xaaraan laakiin waxay leeyihiin aayadda qur-aanka muxuu ahaa inoo keena axaadiista nabigeenna cadaysa calayhi salaatu salaam aayadda qur-aankana weeyaan culimadu ku fasireen in badan oo ka sida cabdillahi bn mascuud radi allahu tacala an ardaa wa min annaasi man yashtari lahwa alxadiidi liyudila can sabiili illahi bigayri cilm markuu fasirayay wuxuu leeyahay waa qinaha waa heesta weeyaan iyo beladan muxuu ahaa isdul saaran imtixaanka ah. qaarna waxay la taagan yihiin heesta qofkii buka unba un diida qofka aanan damiir ahayn damiir lahayn ayaa diido qofka ibni aadan aan ahayn ayaa hees diido halkaasay u taagantaha weyaan kuwaas waa kuwa nabigeena ka sheekayna calayhi salaatu wasalaam oo kitaabka qur-aanka wixii aan ku olin hanoo sheegina la taagan lidaalika nabigeena sal alla slm axkaam aanan kitaabka qur ku caddayn oo sunnada nabiga uu ku caddaynayuu caddaynaya ay kamid tahay in dameerka ahliga ah uusan bannaaneen nabigeennana sala allahu caleyh waali wasalam sida ka sugan maalinta khaybare la furtay sanadkii shanaad oo hijrada nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam taqriiban ayaa waxaa dhacday in la baahday kadibna dadkii waxay aad u gowracdeen oy muxuu ahaa aad loo gowracay dameerihii caadiga ahaa digsiyadii ayaa marka la saaray ayagoo burina ayaa nabigeena sal sl nin soo diray markaasaa wuxuu caddeeyey in dameeraha hilibkooda uu xaaraan yahay markaasaa xaafadihii iyo luuqyihii oo dhan ayaa hilibkii iyo maraqii iyo wixii lagu wada sayr lagu wada daadiyey ilaa qiyaamo ay ka dhacdeen ee xaaranta yuu nabigeena cadiyey sala allahu aleyh wasalam aayad qur-aanna kuma soo aroorin sidoo kale nabigeena sala allahu alayhi waali wslam wuxuu caddeeyey dugaag kasta oo micilah inaan hilibkiis la cuni karin ayuu nabigeena cadayna sala allahu aleyh wasalam qofka mucaahadka ah oo waxa weeyaan viisa amaba ammaan ku jooga caalamka muxuu ahaa dalalka muslimiinta sidoo kale baadida asaga ka dhacday lama qaadan karo dadka muslimiinta min baabi owla min baabi owlaa ayaga ayaa kaga sii haboon arrinta ayada ah laakiin qofka hadduu ka maarmo shayga dhib ma lahan qof qof baa wax ka maarmay dhaqan waxaa u ah hadda oo kale sacuudiga oo kale guriga wixii laga maarmo oo qofkuu ka maarmo ama firaash ha noqdo ama ha noqdo dhar ha noqdo ama raashiin ha noqdo wixii laga maarmo ama alab la adeegsado oo muxuu ahaa hiiter iyo wixii la midka ah qofku wuxuu ka maarmo wuu soo qaadayaa kadibna wuxuu soo dhigayaa albaabka gurigiisu dhigi albaab gurigiisu dhigi mutacaaraf marka waxaa ahoo lisla yaqaanaa wixii albaabka lasoo dhigo halka halkan lasoo dhiga in laga maarmay ayaa loo yaqaanaa amaba qaar waxay samaynayaan meeshan qashinqubka sida kuween oo kale maaha qashinqub yar habaysanoo biro oo muxuuah diyaarsan wayaan agtiisa ayaa wixii laga maarmay si yara wanaagsanoo muxuua qashinka dhexdiisa inay udhigayaan cidda marka u baahan waa qaadanaysaa waa waxyaaba qaar mararka qaar cusub oo wanaagsan marka qofka haduu ka maarmay oo sidaasna caadada ay tahay dhib ma lahan laakiin wixii meel yeelaba inaad la boodo arinta ayada lama ogolo weyaan intaasuu nabigeena cadayna sala allahu calayhi waalihi wasalam xukunka kale qof ayaa magaalo imaaday waa misa musaafir ama wuxuu imaaday tuule ayuu imaaday ama baadiye ayuu imaaday waa musaafir dadka loo imaaday marka qofka dadka musaafirka mxuu ahaa eh, ninka musaafirka u yimid waxaa waajib ku ah siduu nabigeena cadayna sal sl inay martisooraan hadii martisoorka ay u diidaan marka isagii waxaa u bannaan inuu intuu ka daba taga wixii martisoorkiisa u dhigmay uu ka qaato arinta ayada marka culimada waxay leeyihiin hada fi xaali daruura wa xaaladda daruurada ay taallo qofka naftiisa ay go-ayso faman idura fii makhmasatin hayra mutajaanifin liimin fa ina allaha hafuurun raxiim xilligii doofaarka u banaanaa xilliga u banaanaa hilibka u banaanaa meydka ah hilibkailiga dhiigga u banaanaa oo kale markuu joogo weeyaan laakiin isaga oo muxuu ahaa xaaladiisa halka ay joogin oo xaalata daruuro ay joogin iyaga unbaa dabaabayaan isagana waa iska dul qaadanayaan ee marka iyada uma banaanay culimada aqlabkooda isku raacsan yihiin weyaan ama ay qabaan weyaan raximahullah raxmatan waasica baabu tawaqi in liska dhowra oo liska ilaaliyo fi lxadiidi in laga warramo canhu nabigeena sal l slm in laga warramo oo nabigaasaa yidhi calayhi salaatu salaam saasuu nabigeen yidhi saasuu nabigeen alayhi slat slam in la yidhahdo oo axaadiista aada loo wariyo oo shaqo laga dhigto in aad liskaga dhowra oo aad liskaga hobsada ayuu baabkan u baabi weyaan xadiis sideed boqol iyo kontonaad intaana laga baqayaa in nabiga lagu been abuurtay calayhi salaatu salaam maxaa yeelay been abuurka nabiga lagu been abuurtay been abuurka caadiga xataa uu ka daran yahay isaga naar ayaa lagu mutaa sidaa darteed ayaa laskaga dhowrayaa weyaan salafkiina saasay ahaan jireen in badan oo ka ah, aad iyo aad waa ka dadaali jireen ee axaadiista nabigeenna ay muxuu waxaan ka sugnaan ay ka warramaan xadiis sideed boqol can muxamed ibni siriin waxaa lw raximahullah qala wuxu uhi mxamed ibn siriin kana wuxuu aday anas ibni maalikin wuxuu aha radi allahu taala arda idaa xadaa markuu ka warrama can rasulilah rsulka al sl sl xadiidan xadiid uu ka sheega fa faraga minhu uu xadiidku u dhammeeya qaala wuxuu dhihi jiray aw kamaa qaala rasuulu llahi sala allahu aleyhi wasalam ama siduu nabigeen yidhi sala allahu aleyhi waali wasalam marka hadalkii nabiga uu ka wariyay calayhi salaa slam wuxuu ka baqayaa in un si un ay wax muxuu ahaa isu dabamaraan ama lafdi uu isdabamaray ayuu ka baqi markaasuu markuu sheegay xadiidkii ayaa wuxuu leey aw kamaa qaala rasuulu llaahi sala allahu caleyh ama siduu nabigeen yidhi calayhi salaat sida aan sheegay amaba siduu nabigeen yidhi calayhi slat hadii waxaan khalday ibnu maaja ee soo saara xadidka waa xadiid saxiixa tawaqiga iyo dadaalkii ay marayaan ay ka mid tahay waan cabdiraxmaan ibn abi leyla waxaa lagu raximah llah qaala wuxuu yidhi bdiraman abi leyla qulnaa waxaan lizayd ibni arqam waxaan ku nidhi saxaabiga jaliilka radi allahu taala arda xadinaa nooga warran can rasul rasulka al sl nooga warran qala wuxuu yidhi kabirnaa weynaanay wanasiina wax badan waan hilmaanay walxadiidu xadiidka iyo muxuu ahaa warinta xadiidka laga soo wariye can rasul rasulka laga soo wariya shadiidun waa mid aad u daran cuquubadiisa iyo cirabta ka dhalanaysa haddii been laga sheega nabigeenna calayhi salat slam lagu been abuurta waa arrin aad u daran oo naar baa lagu mudanaya marka waxaa weeyaan wuu ka cudur daaran jiray waan weynaaday wax badan baa hilmaamay nabiga calayhi slat slam in lagu been abuurtana waxaa weyaan dembi badan baa ka imaadi iga baabun alxadiidu an ihiqaat dadka hiqaadda ah oo lagu kalsoon yahay in axaadiista laga wariya ayuu baabkan u baabya weyn oo kuwa aan lagu kalsoonen liska dhowra xadiis sideed boqol iyo labayo kontonaad hadda sooma taqaanaan dad la yidhaahdo hebel warkiisa iska daa qof kale ma warkaa makuu sheegay waa isnaqaanaa dad duubab weyn xiran ama koofiyado weyn xiran amaba la yaqaano maanta dadka ka dhex muuqda ayaa waxaa weeya leeyahy ukaadi warkiisii kaa iska dhaafay qof kale ma ka haysaa waa macruuf dadka ayaga marka axaadiis baa lagu aamini waawey warkii adigaa lagu aaminaynin warkii adigaa lagu aaminaynin ilahay waxaan ka baryaynaa subxana wa tacala inuu beynta naga dhowra runtana nooga dhiga muxuu ahaa daabi iyo dhaqan xadiis sideed boqol laba iyo kontonaad can mujaahid ibni jabrin waxaa le raximahullah qala wuxu uhi mujaahid jaa waxaa yimid bushayr bushayr alcadawiy ninka bushayr alcadawiy la yidhahda ayaa yimid ilaa ibni cabaasin buu yimid taabiciinta ayuu ka mid ahaa laakiin ibni cabaas aad uguma kalsooneen raim radia allahu taala arda fa jacala wuxuu gudagal ninka la yihahda eh, bushayr alcadawi yuxadiu inuu axaadiista nabigeena sheegay sal allahu alay waslem wayaquulu uu yidhahda qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalem qaala rasuulu llaahi sala allahu alay waslem intuu masaajidka dhex fadhiistay ama meeshii majliskuu fadhiistay ayaa wuxuu le qaala rasuulu lahi sal allahu alay slem qaala rasulu lahi sal slem qaala rasul lahi sal l slem ayuu leeyahay xadiis badan ayuu warinaya fa jacala wuxuu guda ibnu cabaasin cabdullahi bn cabaas wuxuu guda galay laa ya'danu midaana dhegaysanayn inuu yahay lixadiidihi xadiidkiisa walaa yanduru ilayhi uusan xaggiisa ma dad baa hadli mise waxa weyaan digaag baa hadlibe ma dhahayaba dhankiisa ma eegaayo mana dhegaysanayo damba kama galay weyaan tajaahul isma weysinayuu mxuu ahaa ugu baxay weyaan fa qaala wuxuu yidhi ya bna cabaas ina cabaasow maa lii araaka maxaan kuu arkaa tasmacu maa lii laa araaka maxaanan kuu arkaynin tasmacu mid maqla inaad tahay lixadiidii xadiistayda aan ka warrama mid dhegays inaad ahayn maxaan ku arkaa oodan dan iga gelaynin uxadiuka waxaan kaaga waramayaa can rasuulilah baan kaaga waramaya kaaga warramaya sala allahu aley wasalam walaa tasmacu mana maqlaysid layaab axaadiista nabigeenaan ahrinaya adna iska muxuu ahaa ima dhegaysanaysid si ay xujiraan weyaan fa ibn cabaas wuxuu yidhi innaa annaga saxaabada nebi moxamed calayhi salatu salaam kunnaa waxaan ahenay maratan waqti idaa samicnaa haddii aan maqalna rajulan qof yaquulu yidhaahda qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam qof saas ku dhawaaqa markaan maqalna ibtadaratu ibtadaratu waxaa u degdegi jirtay absaarna aragganaga ayaa u degdegi jiray oo markiiba indhaha la raaci jirnay wa asqaynaa waxaan u raaricin jirnay ilayhi qofka isaga ah biaadaanina dhagahanaga aan u jirnay aad baan u jirnay falamaa goortii rakiba ay koreen annaasu dadkii asacba hayiinka asacba layliga iyo wadaluula hayiinka lam naakhud ma qaadanna min annaasi dad kama qaadanna ilaa maa nacrif waxaan ninka la yidhi cbdulahi bn cabaas radia allahu taala arda ninkaasa u yimid markaas wuxuu gudagalay inuu axaadiis badan tiriyo cabdulahi bin cabaasna dheg jara siinin kadibna isaga ayaa gar u qabsaday cabdulahi bin cabaas cabdulahi bin cabaas wuxuu isku furfurtay radi taala anu arda hore waxaan ahaan jirnay markii qofka uu qaala rasuululahi sal alla l slm yihahdo markiibaa indhaha la raac jirnay dhagahana waan u raaricin jirnay laakiin dadkii ayaa waxay noqdeen marka dad badan baa soo baxay oon fiirsanayni waxay leeyihiin qaala rasuululahi sal allahu alay dad badan baa soo baxay marka arrinta ay dhacday arrinta ayada waxaa weeyaan cid aan naqaano oon diin iyo cilmi iyo taxari iyo dadaal iyo hubsiino iyo run aan ku naqaano moyn cid kale dhag uma raaricino weeyaan daluulka waa neefka geela ah oo waxaa weeyaan muddo la rartay hayiin ayaa la yidhahdaa sacabkana waxaa weeyaan waa kan layliga oo hadda un muxuu ahaa rarka lagu bilaabay in la rarto oo weli aanan kruudka sa u taqaanaan weli aanan tababaranin kaas weeyaan marka qofka axaadiista nabigeena aan aadku aan u baranin oonan raggeeda iyo madaakhisheeda iyo makhaarijteeda iyo cilasheeda iyo howlaheeda aanan kala aqoonin qofka isaaaadiista nabiga howlahaas aan kala aqoonin waxba kama qaadano weyan waxaan ah, mxuu wax ka qaadana qofka axaadiista nabigeena sal allahu alay miraaska iyo khibrada aadku dheer u lah qofkaas ayaan ka qaadanaa ayuu leeyahay run iyo wanaag iyo diinna aan ku naqaano radia allahu tacala arda xadiis sideed iyo saddex iyo kontonaad can ibraahim anaci waxaa le raximah llah qala wuxu ibraahim annakhaci kunaa kaanuu waxay ahaayeen saxaabada nabigeena sal alla lay slam idaa atow hadday u yimaadaan maya kaanuu waxay ahaayeen asxaabtiisii raggii asaga loodka ahaa waxay ahaayeen idaa atow arajula ninka haddii ay u yimaadaan liyaahuduu canhu lcilma cilmi inay ka qaataan nadaruu waxay eegi jireen ilaa salaatihi salaadiisa iyo wa ilaa samtihi dhaqankiisa iyo wa ilaa hay-atihi habka uu muxuu ah hubqaadkiisa iyo hay-adiisa uma yaahuduuna canhu ay ka qaadan jireen haddii ay ku qancaan qofka marka axaadiista nabigeena calayhi sala slam laga qaadana waa inuu salaadiisa wanaajiyo waa inuu dhaqankiisa wanaajiyo waa inuu lebiskiisa wanaajiyo waa inuu qof marka muxuu ahaa nebi maxamed calayhi sala slam maali karo inuu ahaado weyaan xaggee laga heli nasal allah an yarzuqana dalik imaam daarimi ayaa soo saaray waana isnaaduhu saxiix ayuu leeyahay baabun baabun hal yanqulu xadiida hal yanqulu qofka ma soo raraa oo ma soo guuriya alxadiidi xadiidka nabigeena عليه sala slam bimacnaahu macnihiis ma kusoo guriya qofka weyaan xadiid sideed boqol iyo afari kontonaad anwailata can waailata ibnlasqa waxaa laga wariyey radia allahu tacala anu arda qala wuxu yihi waaila idaa xadatnaakum haddii aan idiin sheegno idinkaga sheekayno bilxadiidi xadiid calaa macnaahu macnihiis aan idinkugu sheegno faxasbukum uu idinku filan yahay weeyaan in aan xadiidkii idin sheegna macnihiis inkugu sheegna haddii mar baan idinkugu sheegna dhib ma imaam daarimi ayaa soo saaray sanadkii waa saii waa saxiix weeyaan saas ayuu leeyahay macnaha maxay tahay axaadiista nabigeena sala allahu calayhi waalihi wasalam masalada axaadiista nabigeena sala allahu calayhi waaalihi wasalam qof baa gadaalgal nacam axaadiista nabigeena sala allahu calayhi waaalihi wasalam Eh, waa laba qaybood qayb lafdiga ayaa lagu wariyaa oo sidii nabigeena u yidhi calayhi sala slam hadduu qaala rasuululahi ahayd qaala rasuululah hadduu ana rasuula ana rasuululah lafdiga ayaa sidii lagu warinaya inama alacmaalu binniyaat hadduu yidhahda nabigeenna calayi slat sidii ayaa lagu warinayaa lafdi ayaa muxuu ahaa la yidhahdaa qaarna waxaa weeyaan macnaa lagu wariya oo muxuu ahaa macnihii waa isku macno laakiin lafdigii ereyga ayaa kala duwan marka ma la ogol yahay in xadiidka nabigeena sala allahu calayh waali wasalam macnihii lagu wariyo macnihii lagu wariyo arinta iyada ah culimmada qaar ka mid ah way diidan yihiin way diidayaan maya ay leeyihiin maya lafdiga ha lagu wariyo qaarna waxay leeyihin maya laakiin shuruud adag ayaa loo xiraa oo ay ka mid tahay qofka inuu carabiga yaqaano iyo waxyaabaha macnaha badela inuu yaqaano inuu waxaa weeyaan inta uu nabigeena sheegay sala allahu calay wasalam jumladii macnihii ay xambaarsaneed uusan waxba ka dhimin marka shuruud aad u badan ay culimadu xiraan raximahullah raxmata waasica laakiin asal ahaan muxadisiinta xoogga waxay saaraan in lafdigii sidii u ahaa ay usoo naqliyaan raximahum llahu raxmatan waasica badan oo ay ka bixiyaan lidalika arrinkaas waxaa aad xoogga u saaro ninka la yihahdo imaam muslim caleyh raxmatullah mar wuxuu ku le bilafdihi mar wuxuu ku le mxuu ahaa naxwahu naxwahu markuu naxwahu yihahdo waa bimacnaa weeyaan markuu lafdihi yihahdan waa lafdigii saas ayuu kala caddeeyaa raxima ullahu raxmata waasica yahay xadiid siddeed boqol iyo shan iyo kontonaad can jariir bni cabdillahi waxaa laga wariyey can jariir ibni xasim waxaa laga wariyey wuxuu yidhi jariir qaala rasuullahi qaala wuxuu yidhi kaana alxasanu can jariir ibni xasim waxaa laga wariy raximah ullah wuxuu yidhi jariir kaana wuxuu aada alxasanu xasan albasri wuxuu ahaa yuxadidu mid ka warrama ama ka sheekeeyo ama ku sheekeeya bilxadiidi xadiid xadiidkaasoo alaslu lwaaxidu bilxadiidi xadiid ayuu ku sheekayn jiray alaslu asalka xadiidka waaxidun waa mid walkalaamu dhawaaqa iyo ereygana mukhtalifun kala duwan yacni macnihii waa hal macno laakiin lafdigii waa kala duwanaan jiri oo lafdigii uu ku soo naqliyey mararka qaar waa kala duwanaan jiri weeyaan oo xitaa dhowr majlis hadduu fadhiista majlisna lafdi ayuu ku sheegi jiray majlisna lafdi ayuu ku sheegi jiray laakiin macnihii isku macno ayuu ahaan jiray saas ayuu leeyahay raxima allah raxmatan waasica imaam daarimi sanadkiina waa saxiix weeyaan xadiid sideed boqol iyo lix iyo kontonaad can moxamed ibni cali ibn xusein qaala wuxuu yihi moxamed ibni cali xadaa cubayd ibnu ayaa u warramay cabdulahi bni cumar ayuu xadiid u sheegay cabdulahi bn cumar waa taqaanaan qaala wuxuu yidhi qaala rasu rasulka wuxuu yidhi sal slem maalu munaafiq qofka munaafiqa tusaalahiisa maalu shaati waa neef ari oo kale oo weliba ri bayna alrabidayni labada mooro ama labada ari udhexayso aw bayn hanamayni ama labada ari udhexaysa rabidayn waa la dhahaa hanamayn waa la dhahaa fa qaala ibnu cumara wuxuu maya inamaa in kale maan qaala wuxuu yidhi nabigeena sal slm kada wa kada saas ayuu yidhi weeyaan oo rabiidayn ayuu yidhi ama hanamayn ayuu yidhi waxaan aad muxuu shaki gelinaysa meesha ma yeello weyaan qaala wuxuu yidhi wakaana ibni cumar cbdillahi bn cumar wuxuu ahaa idaa samica annabiya nabigan hadduu ka maqlay sal l slem lam yazid fiihi kuma kordhin jirin walam yunqis ma nuqsaamin jirin ama kama goyn jirin minhu xaggiisa weyaan walam yujaawisu mana gudbi jirin walam yuqasin canhu kamana gaabini jirin imaam daarimi sanadkiis waa saxiix weyaan cabdullahi bin wuxuu ahaa iska dhaaf alfaada nabigeena ka soo baxada calayhi salaatu salaam xitaa acmaasha iyo salaada meelaha uu ku tukada xataa nabigeenninka la yidhah cbdullahi bin cumar meeluhu nabigeena ku tukaday uu ku dukan jiray xitaa markuu xajka aada meelihuu nabigeena degi jiray wuu degi jiray geedihii uu hoos degay iyo meeshii muxuu ku weysaystay iyo meeshuu ku tukaday inkastoo culimada ama muxuu aha saxaabada qaar ka mid ay ku inkireen marka xadiid nabigan uu ka maqlay lafdigii ayuu daa'imi jiray ninka xaraf xataa ka bedelo oo macnihii macno aanan macnihii laftirkiis uu yahay laakiin lafdigu kala duwan yahay kama yeeli jirin sida haddaba aan soo marnay baabun fi lcardi bandhiga loo bandhiga sheekha oo lagu dul akhriya inuu muxuu ahaa noqona taxamul ama cilmiga in lasoo xambaaro inu noqonaan in kale ayuu baabkan u baabya weyaan cilmiga waa laba qaybood qayb sheekhi laftirkiisa ayaa akhriyo qaybna sheekha ardayga ayaa akhriyo shaykha ayaa dhegaysto asalka waxaa u badnaan jirtay in shaykha uu dhegaysto ardaygana uu akhriyo saasay ahaan jirtay laakiin annaga caalamkan aan ku noolno caalama soomaal iyo luuqadda soomaaliya dhaqankan hadda dhaqankeenna waxaa weeyaan maadaama tarjamo meesha ay soo gashay oo in la tarjumo ay noqonayso ila ummadihii kale ummadaha kale oo carabta way yaqaaneen afsa carabigii marka ardayga hadduu akhriyo iyo sheekh hadduu akhriyo sheekh inuu meel yar tacliiq saaro ama sharax yar u bixiyo ama macno yar uu tajliye amaba fayditaan ku sameey waa gooni laakiin waa lisla yaqaana laakiin hadda in af soomaali lagu fasiray noqotay marka arday inuu akhriyo sheekhana u fasiro marka saddex marka caraba ay isu marto wakhtigaa meesha kulumi laakiin cardiga sacuudiga hadda oo kale su-aalahaan ardalxaram maka iyo madiine iyo meelaha la midka ah culimada weyn oo dhan waa lagu dul akhriyaa dhammaan inta hadda sheekh bin baaz intaan soo gaarnay sheekh cuthaymiin caleyh ramatullah caleyhim raxmatullah jamiican raggaas oo dhan waa lagu dul ariya ragga culummada weyn oo dhan xataa inta kuraasta kulah xaramka wax ka akhrisa xarameynka dhammaan waa lagu dul ahriyaa dhammaantood nin baa fadhiyo waxaa weeyaan arday ah oo ardayda laga soo xulay gara wanaagsan dadejiyo qofkaas akrini kadibna nin walba kitaabku furani sheekhii amaba muxuu aha mudariskiina halkaasuu fadhiya oo muxuu aha tacliiq iyo wuxuu saarayaa muxuu aha meelihii u baahan in la dul istaago xilliyadaas ayada ah ama xilligaas ardaygu akhrina kitaabka aad buu u soconi inta la akhriyo kadibna la laqbeeyo kadibna la sharxa kadibna la tacliiqiyo inta la saari lahaa ardayga halkaasuu fadhiisanaya kadibna dabaduu ka geli kitaabka daw afiijinaya muxuuha sheekhina tacliiq yaruu saaraya waxaa laga yaaba kitaabka inuu muddo yar ku dhammaado mashaaikhta inkastu kala duwan yihiin oo qaar sharax aad ugu dheeraado ahl xadiid saddex majlis ka dhiga ay jiraan weyaan sida maxamed mukhtaar shanqiiti xafidahullah waayahay koleyba ariiqada ayadana ariiqo ay mareen ariiqa ay mareen laakiin ardayda aad ugu xun yahay aalib cilmiga uma fiicno qofkii mucalim ilahay uu ka dhigay subxana watacala diintiis inuu dadka bara muxuu ahaa u fadhiisto liyuyasir alcilma dadka cilmiga u taysiiriya raxmadda ay ka tahay cilmiga ilaahay subxana watacala dadka in loo taysiiriya nabigeenna calayhi salaatu salaam rag baa intaa bil kadibna dhihi jiray kac uu dhihi jiray nabiga kaca wixii aad iga dadka gaarsiiyo axaadiistan hadda aan sharxayno dhan waa hadalkii nabigeenna calayhi salatu intaas uu sheegi jiray intii umbaa la xifdiyey inti marka dadka haddii xataa la bara oo istisaarkeeda iyo macnaheeda la bara waa ku filanta kifaayo weyaan lakin hal xadii inta la qabto kadibna waxaa weyaan majlis loo fariisto oo majliska la geliyo oo kusadeaad la geliyo wacdi wuu noqonaya faaido badan waa ku jirta laakiin qofka ibni aadanka inta aad qaban karo oo maskaxdiisa ay qaadi karto waa inte wax aad kooban aad u yar weyaan marka masaladaas dalabata cilmiga iyo ragga ah, insha allahu tacaala dadka cilmiga bari doono hawsha ayada ah ha ku baraarugsanaadee ardayga wuxuu jecel yahay casharka inuu socdo qofka ibni aadanka ilahay wuxuu geliy subxana wa tacaala fahm aadan filaynin oo macalinka meesha fadhiya ka fahmi badan ardayda halkan fadhida a laga yaaba toban jeer inay ka fahmi badan yihiin oy ka mxuu ahaa istimbaadka iyo cilmiga inay mxuu ahaa gudaha u dhuuxaan ay kaga fiican yihiin qofka mxuuah kitaabka haysto halka microfonka la fadhiyo waa laga yaaba nabigan wuu cadey alayh slat slam ruba mubalaqin min saamic waa xadiidka nabigan ala slat qof cilmiga la gaarsii oo kan mxuu ahaa gaarsiinay ka cilmi badan oo ka xifdin badan oo ka fahma badan oo ka muxuu ahaa eh, muxuu ahaa camiiqsan amaba ka mug eh, weyn badana ayuu nabigen ala sl slam waa wax dhaca sida awgeed marka cilmiga dadka in loo firdhiyo oo la gaarsiiya muhiim ah in dadka muxuu ahaa carabkoodii lagu tala ma ahan mana awoodi kartid dadkana way ka cajizayaan marka masalada iyad aad ay muhiim uta weyaan cilmiga in dadka loo taysiiriyo oo la dhaqaajiyo waayahay baabun i naam baabun fi lcardi bandhiga lasoo bandhigay ayuu baabkan u baabiye xadiis sideed boqol iyo todoba iyo kontonaad can xasan albasri waxaa la wari qaala wuxuu yidhi xasan albasri raximah llah laa ba'sa dhib ma lahan bilqiraa'ati in lagu dul akhriyo cala alcaalimi qofka caalimka in cilmiga lagu dul akhriyo dhib ma lahan weeyaan xadiidka sideed boqol iyo sideed iyo kontonaad can sufyaan thawri waxaa la wari raximah llah amiiru lmuminiin fi lxadiid qaala wuxuu yidhi idaa quriya haddii la akhriya can lmuxadidi qofka muxadidka ah oo ahluxadiid lagu dul ahriyo falaa basa dhib ma lahan an yaquula inuu yiha xadaanii uu ii warramay yani haddii nacam tusaale ahaan halkaana la fadhiya arday ardayda ka mid a ah, ayaa ku dul akhriyey sheekhii ardayga inuu yiha xadaanii sheekhii ayaa ii warramay waa iqraarkii sunnada nabigeena waa taqaana alayh salat slaam maxay ahayd qowlu nabiy sal l l slam aw ficluhu aw taqriirkii waa nabiga wixii lagu dul akhriyey calayhi salat slam axaadiista nabigen ay ka mid taha alayhi salat slam wuu waafaqay marka sheekh haddii lagu dul akhriyo xadaanii sheekha ayaa i warrama waa dhihi thawri caleyh raxmat ullah xadiis boqol iyo sagaali kontonaad an mali can malik waxaa laga wariyey malik ibnu anas imaamu daar alhijra weeyaan saaxib almadhab almashhuur wa sufyaan athawri amiirumuminin fi xadiid ayaa waxay leeyihiin alqira'atu akhrinta lagu dul akhriyo calaalcaalimi qofka caalimkaa ah, iyo wa qiraa'atuhu inuu asaga akhriyo ood cilmiga isaga dadka u meeriyo sawaaun waa siman yihiin bukhaari ayaa muxuua soo saaray fii kitaab alcilmi waa yahay xadiis sideed boqol iyo lixdanaad can malik bn anas waxaa laga wariyay imaam daalhijra radia allahu tacala arda waraximahu anahu kaana wuxuu ahaaday yara mid arka alcarda bandhiga la bandhiga iyo alxadiida iyo muxuu ahaa sheekha inuu xadiidka isaga akhriyo sawaan mid siman weeyaan imaam daarimi sanadkiis waa saxiix weeyaan baabu tawiili xadiidi اnabiyi sala allahu alayhi waaalihi wasalam baabu tawiili xadiidi اnabiyi nabiga calayhi sala slm xadiiskiisa fasiritaanka la fasira ayuu baabkan u baab yahay xadiis sideed boqol iyo lixdanaad can cali bn abi aalib waxaa la wariyay amiir lmuminiin radia allahu taala arda qala wuxuu yihi amiir lmuminiin idaa xadadtukum haddii aan idinkaga warramo can rasulilah rasulka al sal slm xadiidan fadunnuu u qaata bihi isaga alladii kii huwa isagaba ahna'ahu ugu bogaadinta badan wa ahdaahu ugu hanuunta badan wa atqaahu ugu baqitaanka badan allah uga baqa waxaa weeyaan u qaata weeyaan oo tafsiirka xadiidka aan nabigan inkiga sheega calayhi salaatu wasalaam oon idiin waramo xadiidka markuu sheego tafsiiruu saaraya tafsiirka marka waa kan ugu bogaadinta badan ugu wanaaga badan oo ugu hanuunka badan oona ugu alla baqitaanka badan kaas ayaan ku dadaala ayuu leeyahay alimaam cali caleyh raxmat ullah oo radia taala arda ibnu maajah iyo daarimi waana xadiid saxiix weeyaan xadiid sideed boqol iyo laba an saciid ibni jubayr waxaa laga wariyey raximah llah annahu saciid ibni jubayr xadaa yowman maanin ayuu ka waramay bixadiidin xadiid ayuu ku waramay can inabiy ayuu ka sheegay sal alla alay faqala faqaala ba baa wuxuu yidhi fii kitaab illahi kitaabka alle waxaa ku dhex jira maa yukhaalifu hada xadiidkan aad sheegtay wax khilaafa ayaa ku dhex yeelo <laughs> waayahay qaala wuxuu yidhi alaa uraani uxadiuka can rasuuli illahi sal slam wa tucaridu fiihi bikitaab illah alaa uraani miyaanan ku arkayn uxadiuka inaan kaaga warama can rasuuli rasulka al sal wa tucaridu adna aad xogaho muxuu ahaa aad ag dhigaysa ama aad sarbeeb ka dhigaysa fiihi xadiidkaas aan kaaga warramay bikitaabillah kitaabka alle oo kitaabka alle aad ku beeninaysa wa yacni xadiidka nabigeena aan kuu sheegay alai sla slam agdhig aad agdhigayso qur-aanka yani macnaheeda waxaa weeyaan aayaddan qur-aanka ah ayaa beeninaysaad kala joodaa weeyaan kaana rasulla rsulka wuxuu ay sal slam aclama mid kaaga aqoon roon bikitaabillah kitaabka alle minka adi xaggaada sala allahu aleyh ali waslem marka adiga baabkan aad gelaysa baab loo baahnaa ma aha baab khaldan ayaad gashay inaad kitaabka alle aad ku garaacdo sunnada nabigeena calayhi salaat slaam wax kaa soconaa ma ahan maxaa yeele nabi maxamed calayhi salaat slaam kitaabka alle asaga ayaa kaaga aqoon roonaa hadalkan asagaa yidhi calayhi salaatu wasalaam nacam imaam daarimi sanadkiisa waa saxiix weeyaan baabu taqiyati baabu sunnati sunnada nabigeena in la weyna baabkan u baabiya xadiidka sideed boqol iyo saddex iyo lixdanaad can qataadata ibnu dacaamata saduusi albasri raximahullah qaala wuxuu yihi qataada xadaثa ibnu siriin maxamed ibn siriin ayaa ka warramay xadaa waxaa u warramay ibnu siriin ibnu siriin ayaa u warramay raximahu llah rajulan buu u warramay bixadiidin buu u warramayoo can nabi nabigu ka wariyay calayhi slat slam fa qaala rajulin baa wuxuu yidhi qaala fulaanun hebel baa wuxuu yidhi kada wa kada markuu xadiidka sheegay ayaa wuxuu yidhi hebel hebelna wuxuu yidhi saas iyo saas yacni wuxuu soo barbardhigay can inabiyi nabigan kaaga warramaya calayhi salatu slam wa taquulu adna waxaad leedahay qaala fulaanu kada wa kada hebel baa sida sidaa yidhi laa ukalimuka abadan weligaa dambe kulama hadlaayo juuq dambe kuma dhahay weeyaan maxaa yeelay dembi waxaad gashay in weliga aan lagula hadlin udhigma cuquubadiisa maxaa yeele nabi maxamed calayhi salatu salaam ayaa xadiiskiisaan kuu sheegi adna waxaad leedahay hebel baa sidaa yidhi aad bay u badanta la socda qofka marka loo sheega wamaa kaana limuminin walaa muminatin idaa qada allahu warasuuluhu amran an yakuuna lahum alkhiyaratu min amrihim qofka hadduu marba mumin yahay kitaab allana wax laga sheega oo muxuu aha daliil laga keena sunnada nabigeennana daliil laga keena sidiisaba asaga khiyaar ma lahan inuu muxuu aha samcan wa taaca cala aras walcayn inuu yidhaahdo waxaan ahayn lagaba rabo weyaan taas ayaa mu'minnimada ay cadaynaysa iimaanka weyaan imaam daarimi sanadkiisna waa xasan xadiis sideed boqol iyo afar iyo lixdanaad can muctamar muctamir ibnu sulaymaan waxaa la weri ataymiy raximah llah can abiihi wuxuu ka sulaymaan ataymi qaala wuxuu yidhi sulaymaan ataymi qaala ibnu cabaasna wuxuu yidhi radia allahu taala anu ardaa amaa takhaafuuna miyaadan ka baqaynin an tucadabuu in laydin cadaabo aw amaba yuksafa bikum ama dhulka laydinla gooya an taquuluu inaad tidhaahdaan qaala rasuululahi sal l slm nabiga alla yaasaa yidhi wa qaala fulaan hebel baa sidaa yidhi ood isbarbar dhigtaan in dhulka laydinla gooyo oo laydin cadaabo miyaadan ka baqaynin ood isbarbar nabi maxamed alai uu yidhi iyo qowlka mxuua hebel uu yidhi arrintaas aad iyo aad bay khatar u tahay weyaan imaam daarimi sanadkiisa waa saxiix waayo xadiis sideed shan iyo lixdanaad can saciid bni jubayr can saciid ibni musayib waxaa laga wariyey can saciid ibni musayab waxaa laga annahu saciid ibni musayib ra-a wuxuu arka musayib iyo musayib labadaba waa la ayuu yara jiray annahu saciid ra-a wuxuu arkay arkay yusallii tukani bacda alcasr salaada casr arakcatayni laba rakca yukiru weliba laba raka inuu mar kasta tukada badini weyaan yani mar kasta inuu salaada casar kadib laba rakca tukada ayaa shaqo u noqotay ama uu ku dadaalaa weyaan faqaala wuxuu ku yihi yaa abaa muxamed abaa muxamedow abaa muxamed waa saciid bnu jubayr kunyadiisa weyaan kunyada yaa abaa muxamed abaa muxamedow ayucadibanii miyuu cadaabaya allahu alla weyne cala salaat salaad miyuu igu cadaabaya qaala wuxuu yihi laa maya walaakin warka lagu laabaya yucadibuka allahu alla weyne wuxuu kuga cadaabaya bikhilaafi sunnati sunnada adaba marta ayaa laguga cadaabaya weeyaan imaam daaribi ayaa soo saaray sanadkiis waa jayid weyaan arrintan waa arrin runta dulistaag yar u baahan maxaa yeelay dadka qaar ayaa waxay samaynayaan wax sunnada nabigeena khilaafsan calayhi salaatu wasalaam tusaale ahaan aan usoo qaadanna in nabigeena lagu saliya calayhi salaatu salaam waa waajib salaadii aan ansaxaynin iimaanka qofkaan ansaxaynin waxaa weeyaan salaada nabigeena alayh salaam khudbadii ayaan ansaxaynin waa muwaataqan meesha ay joogta nabigeena lagu saliya calayhi salaatu salaam waxaadna ogaataan oo bishaaro ah ahlulxadiidi aktaru salaatan cala anabiyi sala allahu calayhi waali wasalam dadku ahluxadiidka ah waa kuwa muxuu salliga badan nabigeena calayhi salaatu wasalaam maxaa yeelay mar kasta oo yidhahdaan qaala rasuulu llahi sala allahu calayi wasalam nabigeena saasuu yidhi calayhi salaatu wasalaam wahaakada iyaga marka daa'iman way daba joogtaa dhaqan ayay u noqonaysaa qarabkoodana ma faaruqa marka salligaas nabiga lagu saliya calayhi salaatu wasalaam ayaa laga yaabaa qof inuu ariiqo iyo siiqo kale ugu saliyo ama uu xarakaad iyo muxuu ahaa ficilo kala raaciyo ama xoolo gowrac iyo wixii lamidka uu sameeyo ama xilli mucayan uu la eegto kadibna aad tirahdo warniyahu saan sunnadii ma ahane maxaad u samaynaysaa markaasuu ku leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala miyuu cadaabaya cadaabayaa nabi maxamed ku salli calayhi salaatu wasalaam maya ilaahay kuma cadaabaya inaad nebi maxamed ku sallaysa calayhi salaatu wasalaam laakiin wuxuu kuu cadaabayaa ariiqi uu markuu yidho todoba marta ayuu ku cadaabayaa sidaas weeyaan man aacanii dakhala aljanna waman casaanii faqad abaa sow ma ahayn tabti weeyaan marka ariiqaas in loo sheegay raggaas ayaa muhiima waxaan la yaabay adduunka ma og tahay wax badan baa isbedelay ariiqadii amaba ariiqii khilaafsanaa sunnada nabigeenna calayhi salaatu wasalaam oo akhrintii munaaqibka ahaa ayaa maanta digitalkan u dhinac ka gala isna waxaan arkayay bahalkan la muxuu ahaa facebook ayaa waxaan ku arkayey rag raggii muxuu aha ariiqada ah oo u samaystay waxaa la lahaa marka maadaama wax badan naqdi u dhacay oo wax badan laga hadlay oo dadkii xaq loo cadeeyey oo ilaahay keyrkii in la tuuga liska dhowra lisfaray in baabka isaga meel liska saaray laakiin waxaan la yaabay rag dhallinyarahoo jaamacada dhigtaan iyo odayaal muxuu ahaa isla fadhiyaan oo kambale in ay hadan filayaa youtube waxaan ku arkay muxuu ahaa facebooka kadibna waxaa lahayaa munaaqabkii ala akhrinaya sida caadigeed fooxi ayaa shidan ariiqada sida iskugu aadan tahay markaasaa muxuuaha wiil yaraa kitaabkii gacanta ku haya wuu dareerinaya markaasaa waxaa weye wuxuu ku khatimaya ana alwaaxid alfardu lkabiiru bidaatihi ana wasif almawsuufu sheikhu ariiqati nafacana allaahu bihi tabti u taaganta meeshii u joogtaa shirki cad waa mogta ayada midda beenta ah oo weeyaan kaba soo qaad in muxuu ahaa nebi eh, yacquub uu sheekh cabdiqaadir eh, indhihii markuu loo furaayey isaga ku tufay waa been cad iska cad weeyaan sidoo kale nabi eh, ismaaciil in eh, wafadaynaahu bidibxin cadiimin isaga uu mxu fatwo bixiyey fatwadiisa lagu soo dejiyey waa iska been cad waa been cad wahaakada yani beenaha aad ay u badan yihiin wakuntu maca raaci dabiixi fidaahu wamaa nazla kabshaani ila bifatwati nafacana allaahu bihi been waa been moogta sidoo kale waxaa weeyaan wakuntu maca yacquuba khashwata caynihi wamaa buriat caynaahu ilaa bitaflatii anaa fo ku dhahay haakada beenay iska ahayd laakiin tan waxaa weeyaan ana alfardu munaaqibka waa taqana alfuyuudat arabbaniya meel walba kalaysan tolofka daa tagtaan maktabooyinka lagu maktabooyinka meelaha wuu tuuran yahay mid ka darna wuu jira oo la yihah tadkiiratu ahliyaqiin tadkiiratu ahliyaqiin oo qolyo soomaaliya ay qoreen kama carabaa qortee ka isaga marka waxaa ku taalla bad weyntaan hindiyood aragteen sideed nin oo sheekh la yaqaano ummadda soomaaliyeed oo reexamar ah uu muxuu ah ka mid yahay inay fidiyeen baddaba aa ku qoran tadkiiratu ahliyaqiin laga fiiriye Ah, macruuf waa nin la yaqaano sheekh shuyuukhu ariiqa oo raggi ah, muxuu inay sideed nin ayagoo ay baddaan badweynta hindiya ayaga fidiyana ku taala tadkiratu ahliyaqiin ha laga eego waad arkaysaan ha waa yeelato olofka haddii aad muxuu ahaa aad tagtaan maktabado maktabadaha kale tadkiratu ahliyaqiin iyo fuyuudaat rabbaaniya oo amaba loo yaqaana fi alawraadi waladkaar alqaadiriya oo kitaabkan munaaqabka annaga u naqaan marka waxaan kala jeedaa maanta maadaama cilmiga u faafay oo dacwada ay faaftay oo muxuu ah cilmiga meel walba u oo dadki loo digay in beentaas iyo sidoo kale waxaa weeyaan waxyaabahan shirkiga ah in laga taga ay ahayd asal ahaan oo qofka isagoo xilligan soo gaaray maanta uusan ku degmin uusan ku baabi'in saasay ahayd laakiin mushkiladii dhacday maxay tahay iyadoo xilligaan la joogo haddana qofkii weli shirkigii uu muxuua ku jiraa oo weliba nin da'yar aad maanta kusii baaba'aya waa imtixaan runta aad weyn waxaa weya qofka aduu ilaahay la dooro baaba maxaad ku samayn kartaa maxaad ku samayn karta lama arka marka imtixaankaas ayaa taagan calcumuum masaladaas marka ku saabsan in sunnada nabigeen la dabamara calayhi salaatu wasalaam waa masale khataroo qofka khatar gaarsiinaysa loona cadaabaa siduu cadayna ibnu masayib caleyh raxmat ullah nabigeen wuu caday calayhi salat slam man aacanii dakhala ljana man casaanii faqad abaa salaadii siduu nabi maxamed alai sl slam u tuku yiri hadii aad u tukan weyda faqad casaanii weyaan janno indhama saaraysid inuu alla iskaga kaa naxariis waa gooni haddii sideed boqol iyo lix iyo lixdanaad haddii shirka lagu dhaca laakiin janno ma taallo siduu nabigeena cadayy sal alla alay slam qabla dalika uu cadeeyey xadiid sideed boqol iyo lix iyo lixdanaad can maxamed ibn ismaaciil waxaa lagu bukhaari waa taqaanaan amiir muminiin fi xadiid asna qaala wuxuu yihi imaam albukhaari caleyh raxmat ullah imam bukhari xaguu ka asan culama allaye ku aasan yahay alimaam albukhaari caleyh raxmat ullah ya a ah. ah, intay ku taallaa samarqand waa isla naqaana ay dhanka midaxda jamhuuriyaadka islaamiga oo taqaanaan ayuu ku aasan yahay caleyh raxmat mid ka ah ta ayadana weeyaan waa waajib manzili haddii mxuu aha qof idin badbaadiye la helo oo qabla alwaqtina bergilidinmaas insha allahu tacaala laakiin lixda jamhuuriyado islaamiga oo ruush ka go'day mid ka ah ayuu ku aasan yahay caleyh raxmat marka eh, meeshuu ku aasan yahay iyo magaalada ku aasan yahay waaba taqanaan laakiin waxaan u baahannahay in la helo dalkii isaga ahaa insha allahu tacaala la soo gudbiyo haddii maanta la waayeen insha allah uzbekistan miya muakad mia fi lmia ayb waaya xadiis sideed boqol iyo iyo lix iyo lixdanaad ninkaas runtii waad garan kartaan carab ma ahayn soomaalina ma ahayn ninkaas wuxuu ahaa ummaddaas ilaahay u ahaa oo ragga fariska uu nabigeena ku sheegay alayhi salatu slaam oo ragga reer faris uu nabiga ku sheegay alayhi salatu slam ayuu ka mid ahaa marka dacwadan iyo diintan siduu u difaacay an mxamed bn ismaiil buhaari waxaa laga wari raximah llah qal wuxuu yihi amir mumin fi xadiid qaala zakariya ibnu cadiy wuxuu yidhi lamaa goortii qadima mubaarak cabdillahi mubaarak uu soo yimid alkuufata magaalada kuufa kaanat bihi cilatun wuu xanuunsanaa faatahu wakiic ibnu jarax ayaa u yimid wa asxaabuna asaabtanagalkuufiyuun ayaa u yimid intaas u yimaadeen fatadakaruu waxay isxasuusiyeen cindahu agtiisa ay ilcilma cilmiga ayaa marka muxuu ahaa in munaadaro amaba waxyaabahan dood cilmiyeedka la yihahda ay la yimaadeen xataa balaguu ilaa ay ka gaaraan asharaaba cabitaanka oo mxuu inta la yidha qamiiriyo la cabo laga gaaro weyaan fajacala wuxuu gudagalay ibnu mubaarak cabdullah mubaarak wuxuu gudagalay yaxtaju inuu xujaysto biaxaadiidi rasuli lah sal slm rsulka a axaadiistiisa iyo wa asxaabi nabiga saxaabadiisa inuu daliishado iyo wlmuhaajiriin muhaajiriinta iyo walansaari oo min ahli madina reer ahli inuu mxuu aha ina xaaraan yahay sharaabka marba haddii muskir u noqda inuu xaaraan yahay cabitaanka muskirka ah inuu xaaraan yahay si kastoo wax kastoo laga sameeya ayuu u kadibna qaalo waxay yidhahdeen laa maya warkaa kaama dhegaysan walaakin min xadiiina xadiistanaga annaga culimadanaga iyo mxuu ahaa dadkan annaga a naqaana noo keena axaadiista reer madiine iyo muhaajiriin iyo ansaari baabkaas xagga naga dhig saasay yidhahdeen fa qaala ibnu mubarak cbdullahi mubarak wuxuu yidhi ahbaranaa waxaa noo alxasan ibnu camrin ayaa noo waramay alfuqaymiy ee reer fuqaymaha can fudayl ibnu camr ayuu nooga warramay can ibraahim anakhaci alkuufi wayaan ayuu nooga warramay qaala wuxuu yidhi ibraahim anakhaci kaanu waxay ahaayeen yaquuluuna kuwa yidhaahdo idaa sakira hadduu sarkhaamo man shariba min sharaabin cabitaan hadduu ku sarkhaamo lam yaxila uma bannaana laho isaga an yacuuda fiihi abadan weligu inuu kusoo laabto fanakasuu ru'uusahum maradoodi ay raaraciyeen oo warkii waa la dhaceen weyaan warkii ibraahim inaqi ay la dhaceen faqaalwaa magaaladoodii waa ree kuufa fa qaala ibnu mubaaraga wuxuu yidhi liladii kii yeliihi qofkii ku dhegnaa oo agtiisa fadhiya wuxuu ku yidhi ra'ayta miyaad aragtay e ra'ayta bal ka warran miyaad aragtay ajaba wa ka badan min haaulaai kuwan wax adduunka ka yaa badan waxay samaynayaan miyaad weligaa aragtay uxadiuhum waxaan ugu warramaya can rasulilah baan ugu warramaya sal slm wa can asxaabii saxaabadiisaan ugu warramaya iyo wataabiciina taabiciintaan ugu warramaya falam yacba'uu bihi dhag jaraquma ay siinin dhan kama ayna gelin waadkuru waxaan sheegayaa can ibraahim anakci baa waxaan uu sheegi iyo xugun fanakasuu ru'uusahum madaxooda ay raaraciyeen annagu waad aragteen minhaajka masaladan ma ku taallaa waa maya xagga naga dhig bukhaari hadduu ku yael xataa danka malihin baabun laa tajtamicu lumma ummadda nebi maxamed kuma kulanta calaa dalaalatin baadinimo iskuma raacaan oo dhan muxuu ahaa ayuu baabkan u baab yahay xadiis sideed boqol iyo toddoba-iyo an can cabdillahi bn mascuud waxaa la wariyey radia allahu taala anu arda qala wxu abdillahi bn mascuud ina alla weyne nadara wuxuu eegay fii quluubi alcibaad addoomaha qulubtooduu eegay fawajada wuxuu helay qalba muxamedin nebi moxamed calayi sla slam qalbigiisa khayra quluubi alcibaadi addoomaha qulubtooda kana ugu khayr badan inuu yahay ayuu rabbi muxuu aha helay weeyaan alla wuu ogaayey laakiin uu muujiyey fastafaahu alla kadibna uu u doortay linafsii naftiisu u doortay wabtacaahu wuxuu usoo dirtay usoo dhiibtay birisaalatihi risaaladiisu la soo diray uma intaa kadib nadara wuxuu eegay fii quluubi اlcibaadi addoommaha qulubtooda ayuu eegay bad bacda qalbi muxamedin nebi moxamed qalbigiis kadib ayuu eegay fawajada wuxuu helay marka quluuba asxaabihi saxaabadiisa quluubtooda khayra quluubi lcibaadi adoomaha quluubtooda ku khayr badan inay yihiin fa jacalahum wuxuu ka yeelay wasaraaa nabiyihi nabigiisa wasiiryaalkiisuu ka dhigay saxaabada nabigeena sal allahu alay waslem yuqaatiluuna can diini diintiisa ay muxuu ahay ka dagaalamaan oy difaacan famaa ra'a almuslimuuna muslimiintu waxay arkaan xasanan mid wanaagsan fa huwa isaga cinda allah alla weyne agtiisa xasanan waa wax wanaagsan wamaa ra'aahu wamaa ra'awhu waxay arkaan wamaa ra'ahu waxay arkaan fama raa muslimuuna aan ku noqdo marka famaa raa wixii arkaan almuslimuuna muslimiinta xasana mid suuban fa huwa isaga cind alla laweyne agti xasanan waa mid suuban wamaa ra'ow waxay arkaan shay sayian mid xun inuu yahay fa huwa isagana cind allah laweyne agti sayi waa mid xun weeyaan imaam axmed ayaa soo saaray sanadkiisna waa xasan laakiin waa ijmaac inuu yimaado oo muminiintao dhan ay isku raacaan laakiin koox oo dhan ku wada shumaan taas waytan la diidayaan ila ummadda bimajmuuciha macsuuma ummadda dhammaanteed in laga waayo cid toosan oo wanaagga muxuu aha farayso xumaanta diidayso amaba muxuu ahaay wanaag aan arkaynin taas waatan la diidan yahay weeyaan nacam baabun xadiidi saxaabiyi can saxaabi saxaabigi inuu xadiidka saxaabi kale ka waran kara ayuu baabkan u baab yahay xadiid sideed boqol iyo sideed iyo lixdanaad can bara bni caazib xaalawi radi allahu taala anu arda qal wuxu yihi bara maa kullu alxadiidi xadiidka dhammaantii ma ahaanin ma kul xadii xadiidka dhammaantii samicnaahu kuwa ka maqalnay ma ahan min rasuulilah rasulka sal slm xadiista dhammaantood inaan nabiga ka maqalnay ma ahan weeyaan kaana wuxuu aha nabigeena sal slm yuadiu kaana wuxuu ahaadee dhacfoon yuxadidunaa mid ay noo warramaan asxaabuna asxaabta naga canhu nabiga ay noogu warrami jireen calayhi salaat slaam yani riwaayat asaxaabiya can saxaabi wa kaanat waxay ahayd tushqilunaa midna mashquulisa canhu nabiga axaadiistiisa racyahu amaba raciyatu alibili geljirnimada naga mashquulin jirta ayuu leeyahay xadiidka imaam axmed ayaa soo saaray waana xadiid saxiix weeyaan marka waad garanaysaan sayid abubakar iyo muxuu ahaa ragga qaar oo saxaabada ka mid a ah ragga reer ansaareed ahay nabigay ku kalaytami jireen sayid cumarna asna saasuu ahaa oo nina maalin buu muxuuaha reeraha iyo muxuuaha beerihii iyo la jiri jiray maalinta ninka kale ayaa nabiga la jiri jiray alai sl slam axaadiista nabiga u sheegeen gudbin jiray saasay ku kalaytami jireen marka in axaadiista saxaabiga uu nabigeena ka wariyay calayhi salaatu wasalaam waa wax asal ah sidoo kale waxaa dhici karta inuu saxaabiga ka wariyay saxaabiga kale nacam almaqsad athalif waa maqsad saddexaad alcibaadaatu wa cibaadooyinka kitaabka laba maqsad ayaa ilahi fadligii subxana wa tacala noo dhammaatay maqsad koobaad waa maqsadka caqiidada maqsadka labaadna waa maqsad اlcilmi wa masaadirihi halkaas ayuu ku idlaa xadiidkii u dambeeyey oo saxaabiga inuu saxaabi kale xadiid ka warin karo ayaa u dambeysay weyaan cilmiga iyo masaadirtiisa cilmiga meelaha laga qaatay sida loo qaato maqsadkan waxaan gelayna waa maqsad runtii aad cadiim u ah qofka muuminka ahna aad iyo aad markuu caqiidada soo barta cilmigana muxuu ahaa intii loo baahan yahay uu soo barto cibaadaadkan inuu daa'imo ilaa uu alla kala kulmo subxaanahu wa tacaala iskana toosiya loo baahan yahay haddii qofka cibaadadiisa ay toosneen wax badan oo daal ayuu la kulmi waxaa laga yaabaa imaartii iyo mirihii uu rabay inuusan helin marka cibaada in layska dhowra oo muxuu aad looga dadaalo weliba dhanka xoogga laga saara ay noqoto dhanka in eh, niyadeeda la wanaajiyo oo ilaahay subxana wa tacala qasadka dartii loola qasdaa waxaa weeyaan uu noqda mid isaga u baraxtiran oo cid kale ay waxba kala wadaagaynin inuu noqdaa muhiim salaadii noqotaya ilahay darti subxaana wa tacaala soonkii ilahay darti subxaana wa tacaala zakada ilahay darti subxaana wa tacaala waxaa weeyaan iyo muxuu ahaa xajkii iyo acmaashii o dhan alla darti subxaana wa tacala ibni aadamka iska daciif waxaa laga yaabaa qalbigiisa inuu marar qaar meelo u yara sirateeyo oo xaalado khatar uu iskaga dhaca marka aad iyo aad in loogu dadaalo dadaalo arrintayda waa muhiim lidalika in qofka ducadiisa ay wax badan ku jirta siduu nabigeenaba ku ducaysan jiray calayhi salatu slam allahuma inii acuudu bika an ushrika bika waana aclam waastaqfiruka lima laa aclam inaka anta calaamu lquyuub allow inaan adoo mxuu ah anoo ogsoon oo muxuu ahaay tamaam ah oo maskaxdayda ay justo inaan kuu shariig yeelan kaa magangelayaa wixii waxaa kaloon kaa magangelayaa anoon ogeynan is ogeyn inaan kuu shariig yeelan waan kaa magangelayaa saas ayuu muxuu ahaa nabigeena ku ducaysan jiray calayhi salaatu salaam marka niyada in muxuu ahaa ilaahay loo barax qofka inuu muxuu aha daalo inuu rafaado haddana wixii bini aadam waxba aanan kuu tarin waxbana kaa nusqaaminaynin uu wax kula qaybsado ood alla qaybsado kadibna adiga iyo adoonka dhexdiina laga baxa ood alla subxaana wa tacaala man camila camalan lay ashraka fiihi macya hayrii taraktuhu washirkah saas qofka ay ku dhacda oo camalkii aad ku rafaadaysay in yaroo muxuu aha niyada ay sarataysay ama in yarood muxuu qof la yara muxuua beegsatay darteed camalkaada u bura arintaas khasaaro weeye marka niyada in laga bilaabo kadibna arkaantii iyo shuruudii iyo waxaa weeyaan mubdilaadkii iyo dhankii iyo aadaabtii iyo dhan walba laga eego iyo umaaniinadii iyo khushuucii jawaanibtii loo baahnaa aad xooga loo saara ayaa loo baahan ya maqsadka saddexaad marka waa dheeraan doona insha allahu tacaala ilan arkaan islaamkii ayaa afar ka mid ah ayaa hoos soosgeli doonta insha allahu tacaala axkaamteedana aad ay mufasal amaba ay kala mxuu ahaa aad loo faahfaahiyey almaqsad athaaliu maqsadka saddexaad alcibaadaat cibaadooyinka weyaan alkitaabu lwl kitaabka koobaad aahaaratu waa ahaarada weyaan alfasl awal fasalka koobaad oo kitaabka koobaad hoos imaani aلطahaaraةu in laga nadiif noqdo min anajaasaati najaasooyinka laga nadiif noqdo sida dhabta ah dadkii hore ama khaasatan axkaanleyda loo yaqaanay dadka ayaga ayaa danka طahaarada iyo aad in mxuu ahaa loo mxuu ahaa hubiyo ku dadaali jiray inkastoo mararka qaar iyagana ay la yara fakan jirtayo baabulwaswaas qahri noqoya iyo ikhtiyaar noqoya buu la geli jiray laakiin aad waxay ugu dadaali jireen inay weyse qaataan weysa aanan mxuu ahaa najaasa ay la soconin inay istinjeedaan istinja najaaso ay la soconin lidalika xitaa weysadooda taxari iyo dadaal aad u badan aad u badan ayaa ku jiri jiray istinjada xataa intay masquulaha galaana ad aragtay mudda ay ku daahayaano marka calcumuum dee taayada waxay u gudbaysaa baabulwaswaas laakiin asal ahaan in laga taxadiro waa muhiim nabigeenana sala allahu alay wasalam qabrigii uu soo maray ama qubuurtii soo maray muxuu ku sheegay labadaa qabri waa la cadaabaya wax aad u fudud oo inay ka tagaan u fudud ayaana lagu cadaabaya koo ayaga ka mid wuxuu ahaa kaana laa yastanzihu min bowlihi kaadidiisa waxaa weyaan iskama hubsan jirin istibrihii iyo iska hubsiga iyo iska dhowritaankii ayuu iska ilaalin jiray ama xoog ma saari jirin cafwan marka in najaasaadka aada xoog loo saara oo dharkii najaasada laga ilaaliyo oo waxaa weyaan badanka laga ilaaliyo oo meeshii lagu weyse qaadana laftirkeeda laga ilaaliyo oo gogosha laga ilaaliyo waxyaabaha runtii aad ku yaro dhibka badan waxaa ka mid ah dadka sicada badan aanan haysanin oo anaga aan u badannahay dadkeenna sinta badan waxaa laga yaabaa faamil dhan oo ilaa toban iyo dhowr qof ka kooban ama labaatan qof ka kooban ama toban ka kooban ama ka yar ka badan ayaa laga yaabaa hal musqul la isticmaalo musqushaas la isticmaali marka dadka weyna waa is oo nijaasadii waa iska dhowrayaan laakiin caruur yar ayaa najaasadii waxaa weyaan meeshii oo lawada isticmaali najaase iyo daahir kalama yaqaanaan musqushuu geli kabihii ayuu muxuu kabalaanu geli kadibna meeshii kaadid waa kaga daadanaysaa amaba saxarigi wixii la midka ahaa kadibna canugii iska soo muxuu dhaqaaqayaa roogga ayuu ku dul soconi salliga ayuu ku dul soconi mxuu ahaa mutulaalka iy kudul soconi wahaakada waa loo dabamari wamaa yani wixii waxyaaba culays ayaa mararka qaar dhici kara arrimaha iyaga marka in laga taxadiro ayadoo waswaasan la gaaraynin aaday muhiim u taha mar masquulaha la dhaqo mar kasta waxaa ilmaha lagu tarbiyay arinta ayada ah looma baahno laakiin najaase in la dhex dabaashana ayadna lama ogola weyaan baabstinjaa istinjada ayuu baabkan u baabiyey bilmaai biyo lagu istinjoodo xadiis sideed boqol iyo sagaal iyo lixdanaad can anas maalik waxaa la wariyey radia allahu taala arda khadimi rasul s slm qala wuxu yhi anas kaana nabiyu nabigan muxuu ah sal slem idaa kharaja hadduu u baxa lixaajatihi inuu ifbaxa oo masqusha u aada wayaan aji waxaan la imaan jiray ana anigay wa ghulaaman wiil macnaa anagay nala jirto oo wadano idaawatan waa mxuu ahaa ubabiyood uba amaba caagbiyood caag majin lakiin uba unba ahaydun mxuu ubadan lagu weys qaato oo yani wuxuu la jeeday yastanji bihi nabigu ku istinjoon jira alayh slat slam marka wuxuu nabigeena ku istinjoonaya waxay ahayd ubadaas amaba waxaa weelkaas yar oo lagu istinjoodo oo biyaha ayaanu geyn jirnay aniga canugaas weeyaan xadiis sideed boqol iyo toddobaatanaad can abi hurayrata waxaa la wariyey cabdiraxmaan sakhdawsi rawiyat alislaam radia allahu taala arda can nebi wuxuu ku yuri sal sl qaala nabigan wuxuu yidhi nazalat hadihi alaayatu aayaddan waxay kusoo degtay fii ahli quba ahli quba ay kusoo degtay waa aayadee fiihi quba waxaa ku dhex sugan rijaalun rag yuxibuuna jeclan yatadaharu inay dahaaro qaataan qaala wuxuu yidhi kaanu waxaa yastanjiuna kuwa istinjooda bilmaa biya fanaزlat fiihim waxaa kuso degta hadi aayat ayadan riwaayo kale waxay caddaynaysaa inay biyaha iyo dhagax israacan jireen najaasada markay aharkeeda iyo muqaalkeeda ku zuuliyaan dhagaxa iyo qoryaha iyo wixii la midka ah ama tiishka annaga aan isticmaalna tiishka ma ay haysanin waxaa weeyaan lagu zuuliye kadib ay biyaha raacan jireen lidalika rabbigan subxaana wa tacala wuxuu kusoo dejiyay ayadan fiihi rijaalu yuxibuuna an yataharuu rag inay isnadiifiyaan aad u jecel ayaa waxaa weyan ku sugan weeyaan qala wuxuu yidhi kaanu waxaan yastanjinuun kuwa ku istinjaad bilmaai biyo fanaزlat fiihim hadi aayat ayadan ay kusoo degtay imaamu tirmidi abu daawuud ibn maaja kii horena bukhaari iyo muslim ayuu ahaa waana xadiis saxiixa weyan kan dambe kan horena waaba taqana bukhari muslim hadii ay isku waafaqaan war meesha ma yeelo xadiis sideed boqol iyo ko iyo todobaatan can caishata waxaa lgu radi allahu taala an ardaha zawji nabiy asidiiqa binti sidiiq radi allahu taala an ardaha qaalat waxay tihi murna waxaad fartaan aswaaja kuna raggiina waxaad fartaan an yastatiibuu inay isku nadiifiyaan bilmaai biyo fainii aniga astaxiim waan ka xishooda inaan u sheega fa ina rasul rasulk a sl slm kaana wuxuu ad yafcaluhu mid arrinkaas sameeyo oo ku istinjooda ayuu ahaa tirmidi iyo nasaa-i aa soo saaray waa xadiis saxiixa waxay leedahay gabdhihii muslimaadka ay leedahayoo raggiina waxaad u sheegtaan istinjada inay ka dhigtaan oo waxyaaba ay ku istinjoodaan ay ka dhigtaan biyo saas u sheega maxaa yeele aniga inaan la hortaga arrinta iyada waan ka xishoonaya nabigeenan wuu samayn jiray alai sl slam oo biyo ay ku istinjoon mutawafir ayuu ka dhigay oo wax sidoo kale saabuuntii iyo ah, mxuu ahaa qalabka laisku nadiifinayna aad buu ilaah subxana wa taala u dhoobay marka musqulaha marka laga soo baxa in gacmaha laiska nadiifiya oo waliba biyaha iyo mxuu ahaa saabuunta lagu nadiifiya dhakhaatiirtana way ku dardaarmaan oo aad bay u sheegaan waa wax aad u wanaagsan waxaa yeeley musqusha qofka markuu gala uu muxuu ahaa saxara ama wixii lamidka ay ka yimaadaan ood soo istinjooda waxaa laga yaabaa urti amaba waxaa weeyaan xataa jaraahiim iyo waxyaaba indhaha ayna qabanaynin inay gacmihii ku dul haraana laga yaaba kadibna qofka uu sanka geliyo afka geliyo isha geliyo ay ugu timaado caafimaad sidaa darteed haddiiba la heli karo marka in wixii wax laiskaga zuuliya oo muxuua saabuun iyo ay taallo waxaad u fiican diinteennana waa diinu nadaafa waa diin nadaafadda aad ugu dadaasho annaga ayaa ku haboon wix wanaag ah. muslimiinta ayaa ku haboon weeyaan arrinta iyada ah. waayahay xadiidka siddeed boqol iyo baabulistijmaari in lagu istinjoodo bilxijaarati dhagxaan inay banaanta ayuu baabkan u baabay xadiid sideed boqol iyo laba iyo toddobaatanaad can abi hurayrata waxaa lagu radi allahu ta anu arda qal wuxu hurayra ittabactu nabiya nabigeena ayaan raacay wa kharaja isagoo u baxay lixaajatihi xaajadiisa ifbax ayuu nabiga aaday alayhi sala inuu musqusha galo ayuu aaday musquul caadi loo galaa mahna banaanka la jiray qaa'idka waa bannaankii fa kaana wuxuu ahaa nabigeena sal l laa yaltafitu midaanan gadaal soo milacsanin fadanawtu min nabigaan u dhawaaday faqala wuxuu yidhi ibqinii waxaad ii doontaa astanfidu biha aan ku istinjoodo weeyaan aw naxwa ama naxwahu ama hadalka hadal mid ayuu nabiga sal allahu alay waslem walaa taatiini ha ii keenin bicadmin laf walaa rawthin degaan ha ii digada geela amaba wixii la midka ah faataytuhu waxaan u keenay biaxjaarin dhagxaan biarafi hiyaabi dharkayga darafkiisa dhagxaan ugu soo shubay fawadactuha waxaan dhigay ilaa janbihi dhinaciisa wa acradtu canhu nabigaan iskaga jeestay falamaa qada markuu nabiga muxuu aha dantiisa gutay atbacahu bihina dhagxaantii ayuu mxuu aha meeshii mxuu aha saxarihi ama bakaadada ay ka timid ayuu nabigeena raacay sala allahu alay waslm bukhaari ayaa xadiiska saaray marka in lagu istiijoon karo ay bannaan tahay ayuu baab muxuu ahaa cadaynayaa anas bin malik nabiga ficilkiisa ayuuna ka cadaynaa sala allahu aleyh waali wasalam shawaaficda waxaa weeyaan saddex muxuu ahaa eh, ka yareen ayay shardinayaan in meeshii inqaa ay ka dhacday ay shardinayaan waxaa kaloo shardinayaan in muxuu ahay najaasadii ay gudbin oo muxuu ahaa meeshii xashafadii iyo xalqata duburka iyo meelaha ay dhaafin muxuu ahaa qeybtan hore oo muxuu ahaa xibinta taranta ragga iyo muxuu ahaa inta ay ku fadhida qeybta saxraw ka soo baxa inayna aad u gudbin oo meelo kale ay nijaasada gaarin adu shuruud noocaas ay shardiyaan raximahullah raxmatan waasica baabu nahyi iska reebitaan laiska reeb ayuu baabkan u baab yahay can istinjaa in lagu istinjoodo bilyamiini dhanka gacanta midigta in lagu istinjoodo in la iska reeb ayuu baabkan u baab toddobaatanaad can abi qataadata la wariyay can nabi sal sl qal wuxuu yidhi idaa baal axadakum midkiin hadduu kaadiye falaa ya'khudanna yuusan ku qabanin dakarahu xibintiisa taranka biyamiini midigtiisa yuusan ku qabanin walaa yastanji yuusan ku istijoonin biyamiini midigtiisa walaa yatanafas yuusan ku neefsanin filinaa'i waalka markuu biyi ka cabi oo markay neef qabataba bannaanka ugu neefsada saasuu nabigeena cadayna sala allahu aleyh waali iyo muslim ee xadiidkaa soo saaray baabun ida stajmara hadduu qofka dhagax ku istinjoodo falyutir tiris dheer ha ka dhiga weyaan xadiid sideed boqol iyo afar iyo toddobaatanaad can jaabir bn cbdillahi waxaa radi allahu taala arda qala wuxu uhi jaabir qaala rasul rasulka wuxu uhi sal l slem ida istajmara axadukum midkiin hadduu muxuu aha istinjoodo dhagax ku istinjoodo falyutir tiris dheer ha ka dhiga weeyaan baabu listitaari qofki inuu is-asturo liqadaai alxaajati markuu xaajadiisa gudana meel qarsoon oo dahsoono dadka ayna arkayn inuu muxuu aha ku guta ayuu baabkan u baabiy bannaan meel muxuu cidla ah uusan iska fariisan ummadda ay horygada u marayso xadiid sideed boqol iyo shan iyo toddobaatanaad ardafani waxaa mxuu ahaa lift i siiyey insaxa tacbiir ardafani waxaa gadaal i saaray ood muxuu ahaa neefka u saarnaa ama gaadiidka uu saarnaa gadaal iga saaray rasuula rasulka al sl slm daata yowmin maalin maalmaha ka mid a ah, khalfahu gadaashii fa asara ilaya wuu ii siraystay xadiidan hadal buu igu siraystay laa uxadiu bihi aanan u sheegayn axadan qof oo min annaas dad ka mid a ah weyan anu igu siraystay wa kaana wuxuu ahaaday axaba maa shaykan ugu wanaag badan ama loogu kala gaceyl badan yahay istatara bihi nabigu isku astura rasuula rasulka sal sl liaajatihi markuu xaajada gudanaa hadafun meel yara sarays meel tumbur iyo meel yara muxuu ahaa buur iyo inuu isku asturo ood muxuu dhinaca kale ka mara nabiga jeclaan jiray aw amaba xaaishu nakhlin ama beer timir ah inuu dhex gala ood isku astura ayuu nabiga jeclaan jiray calayhi salaa slam xilliga ayaga masquula ma jirin laakiin xilliga dambe masquula ayaa la samaystay weeyaan xadiis sideed boqol iyo lix iyo todobaatanaad can jaabir bn cbdillahi waxaa la wariyey taala canhuma ana nabiya nabigan wuxuu ku ray sal slm kaana nabigan wuxuu idaa araada hadduu doono alburaaza ama albaraaza inuu banaanka ama ifbaxa inalaqa wuxuu aadi jiray oo meel banaanku aadi jiray xataa laa yaraahu axadun ilaa uusan qofka arkin abu daawud ibn maaja ayaa soo saar waa xadiis saxiixa xadii sideed boqol iyo todobiy todobaatanaad can anas bi malik waxaa la weri qala wuxu yhi anas kaana nebiyu nabigan waxay sal slam ida araada alxaajata markuu muxuu ahaa inuu dantii soo guta ama ifbax uu u doono lam yarfac thawbahu maridiis kor uma qaadi jirin xataa yadnuwa min alardi arlada ilaa uu kaga dhowaado marada kor uma qaadi jirin oo qofka isagoo taagan inuu marada muxuu iska faydo ayaa la diidaya oo qof meelaha taagan uu mucawradiisa arka abu daawuud tirmidi iyo muxuu aha daarimi ayaa soo saar waa xadii saxiix weeyaan baabu nahyi reebil iska reeb in lagu muxuuah musquloodo oo lagu danguto ayaa laisu diidaa weeyaan can abi hurayrata waxa lgu xadiis sideed boqol iyo sideed iyo toddobaatanaad weeyaane can abi hurayrata waxa lgu radi allahu taala ardaha ana rasula rasulka al sal l qaala wuxuu yidhi nabigeenna ittaquu waxaad ka baqdaan allacanayni labada sheo lacnada soo jiida iska dhowra qaala waxaa yidhi waman lacanaani kuwa lacanad soo jiida maxaa ahayn labada sheo lacnada soo jiida ya rasul rasuulka allow qaala wuxuu yidhi alladii kii yatakhallaa ku ifbaxo weeyaan oo ku danguto fii ariiqi naas dadka jidka ay aw fii dillim ama harkooda weeyaan xadiidka baabu annahyi reebid liska reebayu baabkan u baabya muxuu ahaa can ilbawli kaadida fi lmaai raakidi biyaa fadhi in lagu muxuu ahaa kaadiyo ayuu baabkan u baabya reebid liska reebo xadiid sideed boqol iyo abi hurayrata waxaa la wariyey radi allahu taca anu hurayra samica rasul rasulka ayuu ka maqlay sal slam qul isagoo leh laa yabuulan yuusan kaadinin axaduku midkiin fi lmaai biyo addaa'imi ee fadhiyo aladii kaasoo laa yajri anan soconayn uma yaqtasilu kadibna uu ku qabaysto fiihi gudihiisa buhaariy muslim ayaa soo saaray laakiin asal ahaanba biyaha in laga dhowro waxyaabahaas ayaa loo baahanya weya lakiin qofka isagoo webi ku jira ama bad ku jira haddii dee meel kale u waayo ay qabsato waa baab kale waa daruuro laakiin asal ahaan in laga dhowro ayaa haboon weeyaan hada wallahu aclam wsala allah waslm abdi rasul mustafa